alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennan waa kii sideedaad ee ka mid a ah kitaabkii safiinatu najah wuxuu ka bilaabanayaa aynu dhexda kaga soo jiray weliba kitaabu dahaara faslun annajaasaatu halaaatun halaathun annajaasaatu waxyaalaha najaasooyinka halaathun saddex weeye shaygu markuu najaasoobo meelaha najaasoobi kara waxay noqon karaan jirkaaga najaaso waa soo gaari kartaa wuxuu noqon karaa maradaada meesha najaasadu soo gaartay waa labo saddexaad waxay noqon kartaa dhulkii aad ku tukan lahayd oo daahirka ahaa inay najaasa kaa soo gaarto saddexdaba najaasadu waa saamaysaa jirka albadan baa loo yaqaana albadan iyo dharka athow iyo makaanka meesha almakaan saddexdaba najaasadu way saamaysaa marka najaasooyinkaas la rabo intaa mid ka mida ah in laga daahiriyo waa saddex kow muqalladatun midda koowaad waa najaaso muqallada ah la adkeeyey muqalladatun waa najaasa la adkeeyey najaaso aada hawsheed u adag tahay wey najaaso culus ah taasu marka waa midda koowaad labo wa mukhafafatun iyo mid la fududeeyey waa najaaso laakiin waa fududaha saddex iyo wa mutawasidatun mid dhexdhexaad oo labadaa lasoo sheegay u dhexaysa tii muqalladadaahidoo la adkeeyey iyo tii mukhafafadaahidoo la fududeeyey dhexdooda midda taala mutawasidatun mid dhexdhexaysanaysa weyaan labadaa kala dhexdhexaysanaysa najaasada musanifku wuxuu u qeybiyey ayib saddexdaa saddexdaa ayuu u qeybiyey marka maxay kala yihiin baa isweydiin mudan tee muqallado ah tee mukhafafo ah teesa noqonaysa mutawasita wuxuu yidhi falmuqalladatu fannajaasatu najaasadii almuqalladatu ee la adkeeyey najaasatu lkalbi eyga najaasadiisa weeye iyo walkhinziiri doofaarka najaasadiisa iyo wa farcu axadihimaa midkood wixii ka farcamo ka dhashay maaqaa soo baxay marka eyga iyo doofaarka iyo labadooda wixii ka dhashay waa waxay iska dhaleen eyi hadday isu tagaan doofaaro mid iska dhalaan isaguna la mid buu noqonaya wixii farac midkood ka noqday khansiirka maxaa eyga loogu daray waxay leeyihiin asagaaba ka xunba sababtu waxa weye eyga in la tarbiyeysto lagu shaqaystaaba suurtoobaysa karo xataa taa ma xalaal ma ah lama haysan karo lamana intifaacsado isagoo xoog laho la ogyahay doofaarku haddana lama intifaacsado cid raratoo doofaar u ran yahay arki maysi ayib marka najaasatu lkalbi waa najaasa muqallada xataa hadduu yahay ey tababaran oo waardiye ah baabuurta iyo guryaha iyo meelaha ilaaliya xataa waa najaasadiisu waa muqalada kala qaad ma leh beeraha hadduu ku ilaalinayo kulli marka najaasada aygu waa najaasa muqallada najaasada doofaarkuna waa muqallada wixii ayaga ka farcamo iska dhalaana waa muqalada taasi waa kow qodobka labaad walmukhafafatu wannajaasatu najaasadii almukhafafatu ee la fududeeyey bowlu sabiyi wiilka yar kaadidiisa weeye alladii inankaasoo lam yadcam aan cunin ama aan cabbin gayra labani caano waxaan ka ahayn walam yabluq aan gaarin alxawleyni laba sanana aan gaarin meeshaa waxaa yaallood u jeedaa afar waxyaalood qodobka kowaad u fiirso horta bowl kaadi waa inay jirto kow kaadi labo cidda kaadideeda laga hadlayaa waa inuu wiil yahay yaa meesha ka baxay gabdhihii meeshay ku baxeen kuma jiraan ayagu saddex wiilkaas laga hadlayaa waa inuu yahay wiil aan cabin waxaan caana ka ahayn hawshiisu waa inuu caana ku egyahay qodobka ugu dambeeya laba sano waa inuusan dhaafin laba sano waa inuusan dhaafin maa qodob wey mise midaan tirinayn wuxuu kaadi waa inay yihiin kow cidda ay ka imaanaysaana wiil waa inuu yahay labo wiilkaasu waxaan caano ahayn waa inuusan cabin saddex soo saddex halkaa ma hayso waa kaadi wiil bay ka timid wiilku waxa weya caana waxaan ma cabin qodobka afraadna waxa weeye laba sano waa inuusan waxa weeyaan gaarin afartaa waxyaalood haddii la helo najaasada wiilkaa ka soo baxda waa najaaso kaadidiisu laakiin waa najaasa mukhafafa najaaso la fududeeyo wey najaaso la fududeeyo weeyaan caanaha uu cabayo ama caanaha hooyadii ha noqdeen ama caano hooyo kale ha noqdeen ama caano daahira ha noqdeen ama caano najaasa ha noqdeen wiilkii hadduu caano cabo laakiin caanuhu cabe ey iyo doofaarka hadda soo maro najaasadu muqaladahayd uu ka cabay ka war ey irmaan buu caanihiisa cabay ama doofaar irmaan buu caanihiisa cabay wax kaleba ma cabinba wiilkii yaraa oo qolyaa siistay waxaynu leenahay najaasadiisu waa mukhafafo afkiisana waa la iska dhaqahayaa iyo meelahan eyga ku nuugnuugayna waa la dhaqahaya toddoba jeer un baa la iska ama sideed jeer ayib marka sidaas weeyaan marka caanaha hooyadii ha noqdeen ama caano kale ha noqdeen kala qaad ma leh ayib najaasadaasna waxaa loo yaqaanaa mukhafafo waxay culimmadu isweydiiyaan najaasada mukhafafada ahi hadday noqotay najaasadii wiilka yarka ah maxaa gabadha ka bedelay oo najaasadeeda ayadu taa ka bedelay gabadhu hadday caawa dhalato iyo boqol sana hadday jirto kaadideedu waa isku xugub waa najaaso caadi ah oo waxa weeyaan ayada muqallada ah toos baa la isaga dhaqahaya najaasada mukhafada ma soo gelayso mukhafadan ma soo gelayso mukhafada muqaladana ma soo gelayso waa najaasada dhexdhexaadka ah najaasada dhexdhexaadka weeyo mar walba la daahirinayo maxay kaga duwan tahay culammadu aaraa badan bay kaleeyihiin qolaba meel bay ku dhufteen nebiguna ma sheegin sala alla alay wasalam qolyaa waxay leeyihiin wiilasha iyo gabdhaha bani aadamka waxaa ku dabecaysan fidr ahaan ugu abuuran diin ahaan ma aha qalbi ahaanbay waxay ugu abuuran tahay in wiilasha la jecelya yidhahdeen rag baa halkaa ku dhuftay xaafadaha markastoo la yimaado wiilka waa la qaadqaadahaya waa la kolkoolina de cunag yaroo aan kaadi iska ilaalinayn laba sano gaarin qof kasta markuu qaadqaado hadduu ku kaajo haddana la yihahdo waa najaasooda iska daahiri najaasaduna mukhafafo maaha waa mutawasida culays baa ku sugan maadaama oo qaadqaadidoodu ay badan tahay iyo koolkoolintoodu najaasadoodu waa la fududeeyey hawshaas wax daliila ma leh qolyaha waxay yidhaahdeen gabdhuhu markay qaangaarayaan waxay ku qaangaaraan shay najaas ah wiilashuna markay qaangaarayaan waxay ku qaangaaraan shay daahir ah oo wiilashu hadday qaangaaraan maalan biyo maniyaho ka soo bax manidii waa daahir gabdhuhu hadday qaangaaraan waxyaalahay ku qaangaaraan waxaa ka mid a ah dhiiggii xaydka dhiigga xaydkana waa najaas marka halkaasaa qolya ka fiiri oo maxaa iska galay ilmo laba jir oo hadda dhashay iyo gabar qaangaarayso laga yaabo shan iyo toban iyo afar iyo toban iyo saddex iyo toban inay ku qaangaarto maxaa calaaqaho ka dhexaysa wax daliiloo kusoo aroore male wax daliiloo kusoo aroore male qolyaha waxay waa tacabudi ilaahay baan ugu addoonsaday waana war aada qurux badan warkaasi wiilka iyo gabadha kaadidooda inuu farqi u dhexeeyo ilaahay baan ugu addoonsaday qolyaha waxle gabadha kaadideeda way faniintaa wiilku waa sidaas waxaaso dhan waa iska ijtihaadaad kuwa xataa tacabudigale waa laynugu addoonsaday waa iska ijtihaad wاlmutawasidatu wاnajaasatu najaasadii almutawasidatu ee dhexdhexaadka ahayd saa'iru najaasaati najaasooyinka intii kala weysh najaasada muqalada laba qodob baa kusoo qaadanay alkalbu wاlkhinziiru wa farcu axadihima soo saddex ma ah saddexaas hal xabay isa yihiin alkalbu wاlkhinziiru wa farcu axadihima ey iyo doofaar iyo wixii labadoo ka farcama najaasada mukhafafadana waa hal qayba waa wiilka yarka ah najaasadiisa laakiin waa wiilkee waa wiil shuruud leh laba sana waa inuusan gaarin caano waxaan ahayn waa inuusan cabin wuxuu kaadidii waa inay tahay asaguna wiil waa inuu yahay intaa markii la helo kaadidiisaas waxaan leenaha waa najaasa mukhafafa ayib mutawasida wixii intaa ka soo haray oo najaasooyin ah kaadidii dadka kaleeto oo kaleeto dhiiggii caadada kii dhalmada iyo waxyaalihii la midka ahaa waa najaasooyinka iska caadigaah oo kaleeto mar haddaan ogaanay najaasadu saddex in ay u qeybsanto almuqalladatu almukhafafatu almutawasidatu sidee loo daahirinaya wuxuu yidhi faslun almuqalladatu midda la adkeeyey tadhuru waxay ku daahiroobaysaa bisabci ghasalaatin toddoba mayritaan bacda isaalati caynihaa laftirkeedii marka la zuuliye ka gadaal ixdaahunna toddobadaa mid ka midana bituraabin caro weeyaan waad soo marteen xadiidka cumdi baad kusoo marteen idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyuriqhu uma liyaqsilhu uma liyaqsilhu sabca maraatin toddoba jeer ha mayro ayib halkaa waxaad ogaatay najaasadu hadday tahay najaasa muqallada waa najaasada eyga iyo midda doofaarka iyo waxa weeyaan wixii labadooda ka farcamay see loo daahirinayaa laba qaab baa loo daahirinayaa horta markii horeta najaasadoodii haddii loo jeedo oo wax la taaban kara ay tahay ama loo jeedo waa in la zuuliyo meesha laga zuuliyo intaan la daahirinba waa in meesha laga qaado ma la fahmo qodobkaas waa meel ey baa meel kaa leefay ama waxa weeyaan candhuuftiisaa ku soo gaartay candhuuftiisiiba halkaan saaran intaadan daahirinta gelin candhuuftiis horta waa in meesha laga qaado tigashi waxbaad qaadanaysa waa iska tirtiraysa waa daaf isdhaafinays najaasadiisi cayntii marka cayntu waa shayga laftirkiisi biyahan cayntooda waa muuqan kitaabka waa kana waa caynulkitaab waa kana waxa weeyaan salliga cayntiisi waa kana cayntii najaasadu meesha taale horta waa in la zuuliyo qodobka waa qodob markii cayntaa la zuuliyo baa la mayraya maaqa jeer toddoba jeer baa la mayraya toddoba jeer sabca khasalaatin toddobadaa jeer mid ka midana waa inay ciid noqoto ciid ayaa lagu mayraya bacteriyadiisa aada u tiro badan baa la yihahdaa eygo wax ka bacteriya badan lama arko marka bacteriyada iyadana waxa zuulin karaa ugu fiicani waa ciidda ciidda weeyaan marka taasina waa qodob axaadiista qaar baa waxay ku soo arooreen siddeed jeer baa la mayrayaa toddoba waxaa lagu mayrayaa biyo midda ugu horeysana waxaa laga dhigahayaa ciid baa laga dhigayaa ciiddaasaa la marmarinaya iyo caradaas iyo kabacdina waa la zuulinaya marka najaasadu hadday tahay najaasa muqalada najaasadii eyga iyo doofaarkii oo uga qiyaas qaateen waxay leeyihiin culummadii toddoba jeer baa la mayraya laakiin waa goorma bacda isaalati caynihaa laftirkeedii marka la zuuliyo najaasada oo meeshii ka muuqatay laga zuuliyo kabacdi ixdaahunna toddobadaa mid ka midana bituraabin caro ayaa lagu dhaqaya ciid ayaa lagu mayraya oo la marmarinaya lagu camcaminaya walmukhafafatu najaasada la fududeeyey tadhuru waxay ku daahiroobaysaa birashi lmaa'i biyo ku firdhintood calayhaa dusheeda biyo ku firdhinteed calayhaa dusheeda lagu firdhiyo maca halaba maca alghalabati iyadoo weliba biyaha lagu badinayo oo haalib biyuhu ay noqdeen iyo wa isaalati caynihaa laftirkeedii in la zuuliyo najaasadu hadday tahay najaasa mukhafafa ah way daahiroobaysaa waxayna ku daahiroobaysaa saddex waxyaalood oo hal qodob isla ah kow birashilmaai biya waa in lagu firfirdhiyo labo biyuhu waa inay meeshii qaalib ka noqdeen oo qoyaankii najaasadu ay lahayd iyo qoyaankii biyaha qoyaankii biyuhu waa inay bataan labo isaalatu caynihaa najaasadii meeshan taalay caynteedii iyo laftirkeedii in meesha laga zuuliyo in meesha laga zuuliyo xadiidka umuqays binti mixsan ayaa u daliil ah oo wiil yara ula timi nebiga oon weli cunto gaarin markaasaa wiilkii nebigu ugu xusaartay dhabta haddee cunug yaroo nebiga dhabtiisaad ku fadhiday waxaa ma kala yaqaana fabaala fii thawbihi nabiga calaa thawbihi nabiga maradiisu ku kaajay markaasaa nebigu yidhi biyo ii keena fanadaxahu walam yaqsilhu biyuu ku firfirdhiya marka nebigu sal allahu wasalam biyahaasa waxaa rabaa meesha inay qooyaan ka qaalib noqdaan laakiin najaasada marka hore waa in la zuuliyo malfan qodobka najaasadii waa in la suugiyo hadday najaasadu tahay mukhafafa sababto ah najaasa mukhafafa tee weeye waa najaasada wiilka yarka ah oo aan labada sano gaarin sidaas weeyaan waxaan cunto ahayn aan cunay ee cabitaan aan ahayn aan cabin birashilmaai biyo ku firdhintooda ayay ku daahiroobaysaa calayha dusheeda lagu firdhiyo maca alhalabati ayadoo weliba biyaha lagu badinayo biyuhu ay ka badanayaa najaasadii iyo wa isaalati caynihaa bidhaanteedii in la zuuliyo waalmutawasidatu najaasada dhexdhexaadka ah tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood cayniyatun mid aragti loo aneeyo loo jeedo iyo wa xukmiyatun mid meesha lagu xukmayo aan loo jeedin najaasadii mutawasidadahayd labadaasay u qaybsantaha alcayniya waalxukmiya najaasatun cayniyatun wa najaasatun xukmiya tee cayniyaa wuxuu yidhi alcayniyatu midda cayniga ah caynta waa isha waa wax ishaadu qabanaysa wey saxaraa kusoo gaartay waad ujeedaa kaadi baa ku gaartay waad ujeedaa waxyaala lamidka ah alcayniyatu midda isha loo aaneeyay allatii tii weeya laha ayadoo u sugnaaday lownun midab wa riixun ur wa tacmun dhadhan falaa budda waxaa laga maarmaan ah min isaalati lownihaa midabkeeda zuulintiisa meesha in laga zuuliyo wa riixihaa iyo urkeeda iyo wa tacmihaa dhadhankeeda saddexdaa tilmaamood bay mid un leedahay wax la uriyo wax la dhadhamiyo iyo wax waxa weeyaan la arko midab ah saddexdaa tilmaamood ay najaasadu leedahay saddexdaba waa in meesha laga zuuliyo hadday midab leedahay midabkeedii zuuli maalan dhiig weeya meeshu kaga yaalla ka zuuli ur baa ka soo urahaya ka zuuli midabkiisibaa ka muuqda ka zuuli waa najaaso dhadhan loo haddii la dhadhamiyo meeshay ka dhadhamaysaa ka zuuli najaasada cayniyada marka midaas weeye waa najaaso loo jeedo ishaad ku haysaa ujeedaa sidee lagu ogaan karaa najaasada cayniye inay tahay lown oo midab ah riix oo ur ah dacmi oo dhadhan ah saddexaasaa lagu ogaan karaa walxukmiyatu najaasada xukmiga ah allatii tan weeye laa lowna wax midab la yidhaahdaa uusan u sugnayn iyo walaa riixa wax ur la yidhaahda iyo walaa dacma wax dhadhan la yidhaahda laha ayada midna male ur male midab male dhadhanna male laakiin waxaad ogtaha meesha najaasa inay ku dhibicday adoo kaadi u fadhiya kaadi kuu soo faniinta waxaad ogtaho xaqiiqo ah dhag ba kugu tira waa dareentay inay jirkaaga meel mada ku dhacday waxaad ogtaha meeshaa najaasa inuu ku dhibcday laakiin uma jeedid waa qalash meeshii marka maxaad ku xukumaysaa inay najaasa tahay meeda najaasadii ma ujeedaad leedahay laakiin dareen baan dareemayaa baad leedahay meeshaas inay najaasahaas iga dhibicday yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaa-i biyaha ku dareerintooda calayhaa dusheeda lagu dareeriyo hadday najaasadu tahay najaasa xukmiya meeshii ay najaasadu soo gaartay unbaad biyo ku dulshubaysaa ku dareerinaysaa biyaad ku butaacinaysaa ayib saddexdaa qaybood bay najaasadu uqay najaasadu ka imaanaysaa najaasatun muqallada najaasatun mukhafafa najaasatun mutawasida haddana najaasadii mutawasidka ahayd baa waxay u qaybsamaysaa labo najaasatun xukmi cayniyatun wa xukmiya cayniye haddii lagu weydiiyo waxaad leedahay waa najaasada la arkayo ama midabkeeda loo jeedo midabkeedaa la arkayaa ama urkeedaa la dareemayaa ama dhadhankeeda oo dhadhan bay leedahay intaa midun ka mid a ah. xukmiya waa tee waa najaasada intaa midna aan lahayn midab ma leh dhadhanna ma leh urna ma leh inay meesha soo gaartayna waa dareemaysaa waad og tahay sidee loo gelayaa biyahaad ku dul faslu aqallu aqalulxaydi xayd midka ugu yar wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin